bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkanna waxaan idinku soo gudbinaynaa cashirkii labiyo lixdanaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi araxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasali allahuma cala nabiyina muxamed bni cabd illah khatm اأنbiyaءi wاmursalin وعalى alihi وaصxaabihi وaslma تsliima kaثiira ama bعd allahuma اnfacna bima calamtna وcalimna cilma ynfacuna wazidna cilma alxamdu lilahi calى kuli xaal waxaynu ka hadlaynay deriskii siirada ahaa iyo taariikhdii rasuulka salى اllahu alayhi wasalam iyo halgankii uu soo galay diintan waktiga nafta nafiiska wax kastoo u bixiye rasuulku wixii qaali ahaa agtiisa naf iyo maal iyo wakti ba dagaalkii taariikhiga ahaa ee la odhan jiray fatxu maka ee uu maka uu nebigu ku xoreeyey calayhi salaatu wasalaam iyo dhacdooyinkii ku xeernaa ayaynu halkan ku arki doonaa waxyaabaha taariikhda xusida mudan sanadkaa sideedaad dhacay waxaynu ku joognay iyada oo sirtii baxaysay ninka asxaabigaa ka baxday uu nabigu fashiliyey calayhi salaatu wasalaam ah, sababtiina waa sheegay saxaabigu canaan allana way soo degtay oo ilaahay uu ku canaantay asxaabta iyo ummadda islaamkaba inay kala gartaan dadka cidda u dhow iyo cidda ka dheer iyo cid walba see ula dhaqmayaan gaal iyo islaam inay kala gartaan in qofka isagoo eegaya naftiisa iyo maalkiisa aan ummadda islaamka halaagin inama amwaalukum waawlaadukum fitnatun wallahu cindahu ajrun cadiim iyo dunyadu waa imtixaan baa ilahay waa laydinku imtixaanaya marka ashriga weyne ilaahay agtiisa yaalaydiy siyayn istaajino lan tanfacakum arxamukum walaa awlaadukum yowma alqiyaamati yafsilu baynakum maalinta qiyaamaha laydinkala xukumayaae dadkiiyo dunyadaada haddaa isu seegteen ilaahay iyaga laftigooda ayaa cuqubo kugu noqonaya xaqooda ha dayicin laakiin xaqaanay lahayn ha siinin uma saara calayhi salaatu wasalaam bi hada aljaysh alcadiim nebigu colkaa faraha badan ee tobanka kun tiradiisa lagu sheegay ayuu horkacay fii muntasafi ramadaan bisha ramadaan kala barhkeeda ayuu ka soo hinqabay madiina bacda an wallaa cala almadiinati ibna ummi maktuum intii uu madiine madax uga dhigay iyo kusime asxaabigii la odhan jiray cabdillaahi ibnu ummi maktuum ee cabasa ay ku soo degtay waa indhalaayahay laakiin tabartiisa waxa nebigu uga faa'iideynayaa dhinaca khayr kale inta uu kari karayo wuu kari karayaa amare inuu bixiyo wuu kari karayaa ummadda inuu tukiyo wuu kari karayaa inuu jaheeyo ha indhalaaado laakiin haddana kol hadduu soo haray tamartiisuu ka faa'idaynaya rasuulku sala allahu alayhi wasalam yastafiid yufajir min daaqaati mujtamaci wa kaanat ciddat ljeishi casharata aalaafi mujaahid tirada colka rasuulkuna waxay ahayd toban kun oo ciidana dagaalkii tabuuk ee ka dambeeyey sanadii sagaalaad unbaaba ka ciidan badnaaba oo soddon kun meelaha lagu tilmaamay waa sidaasuu yahay walaman sabra wakafara ina dalika la min cazmi lumuur man sabra wajada qofka sabraa wuu gaadhaa isagoo iyo abubakar oo dhuumanayaa ka baxay iminkana toban kun oo ciidan kusoo galay nabigu calayhi salaatu wasalaam muddadaa kooban ayuu dad iyo dalba soo kasbay dowladdii islaamkana cagaha u joojiyey waana kan soo baxay walamaa wasala abwa meesha abwa la idhaahdo markuu nebigu soo gaadhay ee maka ku soo dhow xagga madiinuu ka soo socdaa maka markuu usoo dhow yahay laqiyahu waxaa la kulmay isnaani laba shaksi oo kaanaa ahaa min ashaddi acdaa'i kuwa ugu cadaawad badan ahaa kuwii ugu cadaawad badnaa nabiga laba ka a ah ayaa soo baxay markaasay kambalka maka yimaadeen wahumaa ibnu cami abu sufyaan ibnu xaari ibnu cabdilmuarib mid waa ninka magacaa la idhaahdo nebiga xagga hooyana way ka walaala ahaayeen ilmaadeerna wa ahaayeen oo waa reer cabdilmualibba laakiin abu sufyaan kii kale hamoodina colaalka hogaamin jiray abu sufyaan ibnu xarbi baa la ydhaha kaasi waa reer bani umaya waa shaqiiqu cubaydata bnu lxaari shahiidu beder ninkii beder ku xaadireebay beder ku shahiiday ayay shaqiiq ahaayeen macnaha shaqiiqu waa isku aabiyo hooye ahaayeen inkasta oo shaarixuna uu leeyahay inaanay shaqiiq ahayn ayaa aa ayaa maaragtay loo badan yahi kaasi waa mid uu u yaraa abtiriye tafaasiisha uu ka bixiyey ninka labaadee nebiga halkaa u kula kulmayna wuxuu ahaa wasihruhu cabdullaahi ibnu abi umaya ibnu lmugiira shaqiiqu zawjihi umi salama sihru nebiga seedigii wey waxaa la odhan jiray cabdillaahi ibn abi umaya ibn lbakiira wuxuu shaqiiq leeyahy shaqiiq waa labada qofa isku aabiya hooyada ah ayaa la idhaha shaqiiq xaaska nebiga umusalame la odhan jiray ayay isku aabiya hooye yihiin ninkan labadaa nin baa maka kasoo baxay meesha abwaa la yidhaahday yimaadeen wa kaanaa yurid yuriidaani lislaam marka labadoodan islaamkay doonayeen iyo inay soo hijroodaanba oo xaggii madiine usoo kaceen marka rasuulki iyo colkiisii sal allahu alayh wasalam halkaasay kula kulmeen faqabilahumaa calayhi asalaatu wasalaam markaa nebigu wuu ka aqbalay islaamnimadii wa farixa bihima waanu ku farxay shadiid alfarax farax adag buu ku farxay waayo de waa laba qof oo ilaahay uu soo badbaadiyey wakti ay jaanis hayaan midna waa in adeerkii ruma midna waa seedigii ruma dee kol haddii ilahay idin soo badbaadiyey anaguna intaanu idinku yeelayna intaasa hayde intaan siigadu ka duulin meeshii aad joogteen kol haddaa iskarateen inu halkan ku kolannay ahlan wasahlan nuraxibukum biddiin wabilislaam adi kusoo dhawaynayna wa qaala markaa nebigu waxau ihi laa tasriba calaykum alyawm yakfir allahu lana walakum wa huwa arxamu raaximiin aayaddaas u akriyay suuratu yuusuf bay ku suganta tafsiirka suuratu yuusuf haddii aad marsatood garanaysana maqaalada nebi yuusuf baa yidhi oo ilaahay ka wariyey ka sheegay waxa uu yidhina markii ilmo shucayb ilmo yacquuba walaalihii ahaa ay ka soo gureen masar kasoo safreen baan leeyahay ay garteen ee la isgartay dabeedna ay dib uxusuusteen dembigoodii kana inuu yuusuf yahay ay garteen ayuu ihi laa tasriiba calaykum اlyawm maanta canaani dushiina maaha yakfir اllaahu lakum allah idin dhaafo waxaa gasheen wa huwa arxam الraaximiin ka naxariista badan weeye ku naxariista baa ugu naxariis badan marka anigu idin naxariista ilaahayna naxariis baan idin weydiinaya walaalayaalo waxay isuu keen dambaysay ama xusuustiinu ay ahayd markaa godka igu rideen marka wixii hore ee tegey allah idinka dhaafo anna isagii baan ahay marka nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay anna isagaa erideen baan ahaye maanta se way kanoo waan idinka gacan sarreeyaaye allah idinka dhaafo waa samaaxadda rususha ay hormuudka ugu yihiin dadka qofku kol haddii wixii hore uu ka toobad keeno waa la iska dhaafo walamaa wasala calayhi salaatu wasalaam alkadiid markuu meesha kadiid laydhaa gaalay oo ereyadaa tuulooyinka iyo buuraha iyo dooxyada iyo ereyadaa maka ku dhowan baa lagu sharxayaa e markuu meesha kadiid la ydhaahda ra'aa wuxuu arkay ana sawma shaqa cala lmuslimiin soonkii inuu dhibay muslimiinta shaqa uu dhibay wey way ba ilaa intay maka kambalkeeda imanayeen dhowrkaa cishay soo socdeen markaa wuxuu arkay soonkii inuu ku adagaya asxaabtan mujaahidiintaa waana musaafiriin waana mujaahidiin waxaad halkaa ka arkaysaa diintu inaanay ahayn dadku inay bustaa isku laabtaan ay raaxaystaan laakiin intuu qofku noloshan marayo imtixaan buu ku jiraa imtixaan qofka bir frin ka hadhay noqdo un baana jannada helaya jannada ilaahay waa qaaliyo fadhi laguma helo fadhi laguma helo laakiin rafaad iyo dadaal iyo wax qaaliyood bixisaa lagu helaa xadiiska saxiixii wuxuu leeyahy ilaahay alaabtiisu waa qaaliyo waa janno wax qaaliya ah haddaad ifka doonayso wax qaaliyaad bixisaa aakhirana waa nooca marka soomkan mu odhanaan isdhaafino soomkiiyo ciiddaan isdhaafino laakiin soomkaaba bisha ramadaan ayaa nasrigii uu soo degaya oo naxariistii ilaahay guusha ay imanaysa oo karaamaadka awliyadu ay badanaysa futuuxaadka taariikh alislaami inta ay guulaha ugu waaweyn gaadheen markaa taariikhda dib u akrino ilaa sanadihii ugu dambeeyey caalamulislaami waxa ay futuuxaadka ugu weynahayd masar haddii ay tahay maka haddii ay tahay ehm, jumhuuriyada ruushka haddii ay ahayd xuruub ridda iyo dagaaladii lagaga guulaystay qolyihii ridoobay hadday tahay andalus markii la xoreynayo spain hadday tahay qudus markii la qabsadee la xoreynayo waa wada ramadaan markaas u arkay soomkii inuu asxaabta ku adagyahay faamarahum bilfidr wa afdara huwa aydan inay afuraan buu amray isaga laftiisuna wuu afuray nebigu calayhi salaatu wasalaam ama afuray bui idina afura waqad qaabala calayhi salaatu wasalaam fi ariiq wadada haddana wuxuu ku qaabilay nebigu camahu lcabaas ibnu cabdilmualib adeerkiisii cabaas la odhan jiray ayuu ayuu wadada kula kulmay xagguu u socdaa muhaajiran biahlihi wa ciyaali wuxuu la soo qaxay reerkiisi iyo ciyaalkiisi markaas dee wuu yar kala horreysiiye kambalka madiine isaga ku kulmeen isagoo muddo dheer soo socday halka madiina laga soo xidho xajka iyo cumrada ka dalkeedaabuu kula kulmay isagoo odaygu soo hijrooday dee odayga waa ti aynu markaasu beder kusoo marnay in la qabto fidyadii laga qaaday dabeetana isagoo muslimuu dib u noqday xagga reerka waa soo hijroonayaa buuri muddadaasay ku qaadatay faamarahu wuxuu faray an yacuuda macahu ilaa maka inuu maka kula noqdaabuu amar ku siiyey wayursila ciyaalahu ila almadiina ciyaalkana uu madiina udiro diro wuxu uhi war madiina waa tan dee adigana alla kusoo nabadgeliya o reerkiina kaan dee duulimaadkan iyo socdaalkana mid laga hadho ma ah bal meeshii aad fadhiyaysa adigoo mustadcafa oo lagu harawsanayo adigoo cisilo halka horkacaya oo acyaanta kamida iyo jenaraalada ciidanka hogaaminaya dayna maraybu ciyaalki iyo xaafaduna ha galaan magaalada adna dib usoo noqo taar isku uga faaideeyey la meeshuu ku noqonaya waa meel laga soo baxay walamaa wasala calayhi asalaatu wasalaam mara dhahraan waa eriyada ku dhow maka halkaa markuu marayo kambalka maka amara wuxuu faray biiqaadi casharati aalaafi naar iqaadku waa shidida ah, ama hurin wuxuu faray in la huriyo casharata aalaafi naar toban kun oo dab nin walba waxaa la yidhi adiguna dabshido tobankii kuna ciidanka ahaa meeshu colka iyo had iyo jeer dagaalku kama maarmo ama iclaamka hogaamiya xarbu dicaaya wa xarbu liclaam iyo afkaarta iyo aragtiyaha la kala qaadanayo iyo moralka waxaasaa qeyb weyn ka ah col dhanoo xoogle baa moralka xumaanaya jabaya col yar baa moralku u hagaagaya guulaysanaya marnin walaba waxaad ku amran tahay buuri inaad dab shidato tobankii kun hadday toban nin wada socdaan midiba dabbu halkaa ula yaro durkayaa shidanaya bal munaawaraadka intaa la wa kaanat qurayshun waxay ahayd qad balagahum waxa soo gaadhay ana muxammadan zaaxifun bijayfin bijayshin cadiim zaaxif inuu la soo ruqaansanayo oo uu soo hinjinayo nebigu bijayshin cadiim col weyn laa tadrii wajhatahu meesha u kacaya aanay ogeyn quraysh warkii xaatib ee laga joojiyey dhan kalu ka gaadhay labalabaana isbasaasay ahay marka warka waxay ku hayeen muxamed wuxuu soo kaxaysanayaa bijunuudin laa qibala laha col aan cidina waabin karayn taa way ku hay laakiin halkuu kusoo jahaysan yahy hore umay hayn sirtaas way ka maqnay laakiin abaabulka gaashaamane kasoo eh, baxaya madiina way ogaayeen wijhadu waa jihadiisa may ogeyn faarsaluu abaa sufyaan ibna xarbin waxakiim ibna xisaam wa budayl ibna warqa saddexdaa nin oo odayaashii iyo hogaamiyayaashii reer quraysheeda xagga dagaalka ku hogaaminaya bay direen sahana oo la yidhi maka waqooyigeeda u baxa abi sufyaan halkan ku islaamaya xakiim ibnu xisaamna isaguna waa islaamaya waxaanu ahaa dee asxaabta ugu daaweynaa lixdan sanadood wuxuu ahaa islaamka ka hor ayuu jiray lixdan sanadoodna intuu islaam ahaa buu jiray waa raggii boqol iyo labaatanka sano waa musiniina min asaxaaba kuwa ugu daada weyn ba boqol iyo labaatan sanadood kan kalena budayl ibnu warqana waad garanaysaa mufaawadaadkii iyo wadahadalkii sanadii lixaad xudaybiye ku dhex marayay nebiga iyo gaalada raggii galay buu ahaa yaltamisuuna alkhabara can rasuuli illaah warka nebigay doondoonayaan saddexdan nina sahankii markay usoo baxeen maka waqooyigeeda waxay waraysi u yihiin iyo dhuudhaas bal inay warkii nebiga soo helaan halkaa markay marayaan fa aqbaluu way soo qaabileen yasiiruuna iyagoo soconaya xataa ma ataw mara dhahraan meesha magacaa la idhaa maru dhahraan ee colka uu degay ayay soo yimaadeen faidaa hum biniiraan markaasay arkeen dab baxaya oo lamida mida kaanahaa niiraanu carafa dabkii la shidan jiray habeenka carafo o kale ama habeenka carafa guulgalka loo yahay ereyadaa marka carafo guulgalka loo yahay dabkii la shidan jiray ee xujaajtu shidan jirtay ila weligood carabtu waxaad jireen ila meesha laydhma jirin dabkii ummadaasi shidan jirtoo kale ayay arkay fa qaala abu sufyaan maa haadihi abu sufyaan baa saaxiibada ayuu weydiiyey wuxuui saaxiibadii ar maxay aan uxani lakaanahaa niiraanu caraf wallaahi waa dabkii caraf la shidan jira oo kale xujaaju dabkay shidan jireen oo kale ayaaba meeshan ka muuqda waa maxay waa maxay meeshan aynu soo galay magaalada siriga tirigatay faqaala budayl bnu warqa niiraanu bani camri war waxaa laga yaabaa qoladii la odhan jiray reer khusaace ee eryadan degi jirtay baynu malaha beeshoodii baynu galay bani camrigu waa reer khusaaca ah oo eryadaa deegaankoodii ayaynu malaha gallayo dee waxaan bidhaamaya waa waxaa fa qaala abu sufyaan baa wuxuu hi camrun aqalu min dalik reer bani camar qolada la idhaahdaa intanoo daba ma shidan karto beeshooda hadday si kasta tuuto u noqoto ama ay meel u wada degaan intan ma shidan karaan adeer waa sheekadii dhex martay iyaga fara'aahum waxaaba arkayba naasun dad min xarasi rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam gaadhkii nebiga ah korjooggii iyo sahankii colka rasuulka ayaa saddexdii nin ee wax bidhaaminayay ayaa arkay faadrakuuhum way eryadeeno way soo qabtay qabteen dhab bay siiyeen faatow bihim rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigii hor keeneen faslama abu sufyaan abu sufyaan halkaas ayuu ku islaamay lama odhanayo markuu quustay bay ahayd iyo waa dirqiyan yahay haatan iyo toobaddu way ka xidhantay iyo waxaasi ma jire kol hadduu islaamay wuu islaamay waa laga aqbalaya jaaniskaasaa looga faa'idaysanaya dadka nebigu naarku lama cararaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu jecel yahay dadku in ay badbaadaan laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizu calayhi ma canidtum xariisu calaykum bilmuminiina ra'uuf raxiim waayo wuu islaamay ilaa nintaasoo col buu hogaamiyeoo madiine kusoo fashilmay maanta halkanaa lagu habsaday wuu arkayaa guutadani subaxdee wada bidhaamaysa midii la hor joogsan lahaa inaan ahayn waar anigu waa ikan bu dadku iskuma jira anigu waa ikan falamaa saara markii uu socday qolyihii kalena waa islaameen markii uu socday qaala lilcabaas nebigu cabaas baa wuxuu ku yidhi cabaas waa isaga qudhiisu dee in yarunbuu muslim yahay oo maktigaa wakti dhowbu dee isla soo islaamay laakiin dee wuu ka yar horeeyo qudhiisu waa ka abtirsiimo horreeyey xagga islaamka haatan walow maalmamaha aata nebigu cabaas buu daliil uga dhigay markaasaa wuxuu hi ixbis abaa sufyaan war ninkan abu sufyaan idinkaa isku la tihiino bal gacanta qabo waxaad ku yara yarahakisaa cinda khatmi ljabal buurta dhinaceeda sanaaga shishe ee buurta ee colku dhinac marayo halkaa ku yala haki xataa yandura ila almuslimiin ilaa uu muslimiinta arko munaawaraadka cid walba waa la tusayaa ila qofka nin weyn haddaana indhihiisu wax arag waaba laga yaabaa inuu islaba roge oo waaba shaki baaba iman kara wuxu uhi war ninkani waa military oo lama aamini karaba habay dee noqon kartaaba macnuhu eh odalalkaa gorgi buu i oo colka qaybti bidha xagga u horeeya colka buurta salaageeda gorgi halkaas un si maaragtay wax iskala fadhiyo oo halka daawanaya uun iska dhigo inagu waa dalatusad wey faxabasahu cabaas cabaas halkii ku hayay meel la marayo wey fajacalat ilqabaa'ilu qabiilooyinkii ayaa waxay bilaabeen tamuru katiibatan katiiba inay guuto guuto usoo maraan kolba guuto calan sidata oo calanwalaheedii horkacaya iyo taliyaheedii baa soo maray calaa abi sufyaan bay soo marayaan wa huwa yasalu abi sufyaan kolba uu waraysanaya wa yaquulu wuxuu leeyahay maa lii walahaa war abaas kuwana maxay ahaayeen waa reer bani fulaan oo noocaa weeye oo saasoo markaas maa lii walahaa oo iyagana guryahoodba kumaanaan kulmine maxaana kala galay maa lii walahaa toba maxaana kala galay kuwana waa kuwanoo dee muddo dheer baa masaafo dheer bay noo jiraan weliga iyana golob maanaan lahayn iyana maxaa halkan maanta ay kasoo soo dooreen maka ayuu leeyahy kolba waa yaro yaabsan yahay in arrinkiis bedelay u ka yadhacsan yahy xataa idaa marat bihi qabiilatu lansaar qabiiladii reer ansaareed baa soo maray wa xaamilu raayatihaa ninka calanwalaha u ahee calanka u sidaana sacdu bnu cubaada waa suldaankoodii laba suldaan bay lahaanoo kii hore horaynu usoo marnay inuu ku shahiiday dagaalkii goorma qaswatu bani qurayda nimankii yahuudda ahaabaa dila waa kii halbowluu go-ay ee isna ku luudiye go-aankii u dambeeye lagu khaarajinaya iyaga sacd bnu mucaad buu ahaa ee uu lahaa nebigu carshiga ilaahay baa ugilgishay kanna waa suldaankii labaade isaguna beesha dhinaca kale sacd bnu cubaada markaasu dee abi sufyaan arkeela waa laysyaqaanaaye faqaala wuxuu ihi yaa abaa sufyaan alyawma yawm lmalxama alyawma tustaxallu lkacba markaasuu u dhiibay isaguna kaasuu ku riday waryaa abi sufyaan buu ihi maanta dagaalku wuu hilboobaya yawm lmalxama wey waa yawm lxarb a maalinkii cirbaha la isgoynayay bu alyawma tustaxallu lkacba maanta kacbadii waa la xalaashanayaa bu waa la ogolaya inaan ku dhex dagaalano maanta intaasuu u dhiibay faqaala abu sufyaan baa wuxuu yidhi ilaa wuxuu maanta mar haddaan wax garab taagan ba hayn eray calaan cala yaa cabaas xabadaa yawmu dimaa war cabaas ma waxaa idinla wanaagsanaaday inaad rag halaagtaan <laughs> waa calaan calo xabadaa waxa wanaagsanaaday yawmu dimaar ay yawmu lhalaag waxaa idinla wanaagsanaaday inaad maanta wax halaagtaan miyaa kol haddii madaxdii ka dhawaajinaya waa baqay ninkaas intuu nabigu la doonaya calayhi salaatu wasalaam uma jaءat katiibatun wahiya aqalu lkataa'i waxaa soo maray guuto kale oo kuwii hore ka yar fiiha rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigaaba la socdaba calayhi salaatu wasalaam ila nebigu nin fulay oo guutada u badan raacaya maahe meeshii lagu hagaajiyaa unbuu raacaya ta ugu yarna haatee ila isku kalsoon yihin ilahaysina waa ku kalsoon yihin bimaqaalati sacd maxaa markaa ku xiga fiiha rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam faukbira miya ah, in ka dhaaf intaas suuga yar dhaaf marka fiiha rasuulullahi baa la socda wa asxaabuhu xaamilu raaya calanka nebiga guursadaa la socda waxaa sida azubayr bnu alcawaam faakbara abu sufyaan abu sufyaan wuxuu u warramay rasuula allahi sala allahu alayh wasalam nebiga bimaqaalati sacdin maqaaladii sacad ninba meesha bugtaa isagay balbashaaye sacadkii u dhoola tustay hadalka ku tuuray buu ka ashkatooday markiiba wuxu hi war maxamedo haddaad isoo martay dee ninkii suldaan sacadna odhan jiray maanta waxbaa la halaagaya iyo waxbaa la laynayaa buu leeyahay bal ninkaa bal ninkaa la hadal wuxuu arkay inuu jiriqsanayo faqaala calayhi salaatu wasalaam markaa nabigu waxa uhi kadaba sacad qaar sacad been buu sheegay walaakin haadaa yawmun kani waa maalin yucadimu allahu fiihi lkacba kacbadu ilaahay weyneynaya wa yawma tuksaa fiihi lkacba kacbada waxaa la huwin doonaa haybadii iyo hugay lahayd in badan bay gaala tihi waxbaan huwinaynaaye kacbadu xariir la huwiyey lahayd oo haybad bay iska lahayd war la dulayn maayo kacbade la xalaashana maayo haybadeedii baa loo soo celinaya kacbada wax xumaanoo lagu samaynaya ma jiro haddii xataa lagu dhex dagaalamo cisi bay utahay maalintaa markaa ma jirta buu nebigu calayhi salaatu wasalaam macnaa wuu saxayuun wuu saxayuunoo kanna quusashadu ka diinayaa mawqifku siduu u socdaana waa sidanba nebigu wuxuu doonayaa iyadooy ka fursan weyda mooyaane inaanu gacan qaadin uma amara calayhi asalaatu wassalaam nebigu wuxuu amar ku bixiyey an turakkaza in laga taago raayatuhu calankiisa bilxujuun waa tan halkan iminka xujuun laydhaha khadiija ku aasantee baarkinka weyna baarkin saddex dabaqa ku yaalla iminka baabuurta yar la dhigo dhinaca waqooyi bay ka xigtaa kacbada ama dhinaca bari waqooyi waa kan iminka magaalada dee makaabay maaragtay ayay ku dhex jirtaan xaramkan yar halkaa halaiga taaga bui xujuun laydhaha dhinaca waqooyi buu ka galay waqooyi bari wa amara khaalida bna alwaliid khaalid ibnu waliidna wuxuu faray an yadkula inuu kasoo soo galo min asfali maka min kulay asfalu maka ah, maka xaggeeda hoose oo markaa looga jeedo dhinaca hawskay noqonaysa waa jabalun masalata maka calaa ariiqi اlyaman yaman haddii la idhaaha iyo xaggeeda waa hawdka wuu isqaybiyey guutana khaalid baa horkacaya oo hawdku ka soo gelaya guutana nebiga oo waqooyi bari buu kasoo gelaya waa labadii meeloode eh laga soo geli karay waad arkaysaa takhasusaadku rasuulku eegaya sala allahu calayhi wasalam iyo qof waliba meesha uu ku fiican yahay waxaa kaloo ku xisaabtamaya asxaabtiisu waa wada asxaab mar hadduu qofkaasi soo islaamo xaq buuxa buu leeyahay kuwii weligii lasii joogay iyo isagu waa isku mid bartuu ku wanaagsan yahay buu dhigaya khaalid waataynu soo arkayne goormuu islaamay sanadii sideedaad baynu dee maraynaaye sanadii toddobaad buu islaamay tii tan ka horreysay buu islaamay haddana qaybtuu nebigu hogaamiyey qaybteedii kale isagaa wata sanadna muslim buu ahaa abubakar baa marayo cumar baa marayo sacd bnu abi waqaas baa marayo raggii dagaalka ku fiicnaa baa maraya haddana intaba uu ka takhasus badan yahay oo dee waa la ogyahay wacdaraha uu soo muujiyey jaahiliyadii iyo iyo waktigu dadka muslimiinta la dagaalamayeyna waa nin kaartaysta ah oo khataraho meeshana plan baa looga baahan yahay iyo in howlgal fiican khaalid oo adigu kaanwata mooye guutada ummadda inta kala kaxeeb wa amara khaalid bn alwaliid an yadkula min asfali maka min kuday meesha la ydhaah wa dakala nebiguna wuxuu ka galay huwa nebigu min aclaaha min kada isna waa qaybtii waqooyi ayaa markaa xagga waqooyi baa kor ah xagga hawdna waa hoos wanaadaa munaadii nebiga kii ogeysiiskiisa qaabilsanaaba dhawaaqay munaadiga rasuulku waa warbaahiyihiisi kii mudiiciisa ahaay warbaahiyihii rasuulka ayaa ku yeedhiyey nin cod weyn baa loo xulayaa cod dheer meel fuulo oo mubaliqiyalo hoosaasoo kale idaacadda berigaa dee sida loo istaari jirunba iska ah wuxuu leeyahy man dakala daarahu waaqlaqa baabahu fahuwa aamin waardadow qofka xaafadiisa galay albaabka soo xidhaa waa aamin waman dakala almasjida fahuwa aamin baytullaahi alxaraamka qofka galaana waa aamin waman dakala daara abi sufyaana fahuwa aamin abi sufyaan ninka la idhaahdo ee qaa'iduljeeshka ahaan jiray wuu nala socdaaye ninka xaafadiisa galana waa la iska dayay saasuu sameeyey rasuulku sala allahu calayh wasalam waa istraatiijiyo jirto ciidan hadduu meel soo galo xaafadaha lagu jireeyo bendooyo waxaasa la idhahaa <laughs> waa iska nidaam military wey waayo dadku inta ay ku dhex marayaan rabshad iyo iyo dulduul iyo xasarad dad la arag iyo dhib la arag laakiin hadday kaaga libidhsan yihiin meel oy kaa libdhaan ama uruursan yihiin way ka sahlan tahay marka ay filqan yihiin marka ogeysiiskaasuu nebigu bixiyay calayhi salaatu wasalaam meelaha dadka lagu nabadgelinayo waxaa ku jira buu ilaa abu sufyaanna waa kii sakatisanaaye weli waa argagaxsan yahay xaafadda abi sufyaanna waa lagu badbaadayaa bui dabow ogeysiis ku daray nabigu alayh isalaatu wasalaam marka halkaa waxaa ka muuqanaya qofba siday ugu badisaa ama uu ku nafisaaye qofka madax buuxinta iyo madax salaaxa ku yaro nafisaya isna in taytalkiisaa loo daayo iyo mas-uuliyadda uu leeyahy aan la inkirin loo daayo nabigu calayhi salaatu wasalaam kol hadduu dee rasuulkii iyo islaamkii iyo ummadda ictiraaf abi sufyaanna abi sufyaanna wuu ictiraafay hogaamintiisa war waanu ictiraafsanay abi sufyaan oo iminka tacadka iyagu yimid ayuu wa haadihi acdamu minatin lahu mana sheegashadii ugu weyneyd ama galladii ugu weyneyd weeye tani ee uu nebigu u fidiyey abi sufyaan islaamkii buu ka aqbalay ummaddiina wuxuu i waxaaba ku badbaadi kartaan gurigiisoo gashaa ogeysiiskaasaa jira wastasnaa min dalik ogeysiiska waxaa laga soo reebay jamaaca koox cadumat dunuubuhum dembiyaashoodu waaweynayd wa aadaw lislaama waahlah islaamkii ehelkiisana dhibay cadiima aladaa dhibaato tii u weyn dhibay waxaa ogeysiiskaa ka soo hadhanaya dadka nabadgelaya saddexdaa meelood ku nabadgelaya koox aan la badbaadinayn islaamkay dhibeen muslimiintbay dhibeen dhibaato weyn bay u geysteen midi qowl buu ku dhibay midna ficil buu ku dhibay midna gabay buu ku dhibay midna dicaayad buu ku dhibay islaamka kuwa fa axdara damahum dhiigooda hadur buu ka dhigay nebigu wain tacallaquu biastaari lkacba kacbada daaheedaba baha hayseene waryaadheen buu ihi tobankaa nin iyo dhowrkaa dumara aduu toban ku dhowaad raga iyo dhowr dumara iyagu daaha kacbada xatay haystaan berigii jaahiliyada la isku ogaa kacbada daaheeda qofka haysta in la iska daayo aabbahaana hadile dile lama taaban jirin war daaha kacbada hadday haystaan bui tobankaa kowa laga siinaya dhowr iyo tobankaa ogeysiiska intaa ka soo reeb bui ah, lihaada alcafwi istina cajiskaa guud istinaa buu leeyahay istinaaguna waa ka marka dadkani si un bay jiraan u la arki doono qaarkood lagu sheegi doonaba gabayaabay ahaayeen qaar kale waxa ay ahaayeen kuwo taariikh xun marka waxaad arkaysaa in taariikhda xune qofku uu leeyahy ku-xisaabtankeeda ay leedahay markaanu dee islaamin minhum waxaa ka mid a ah cabdullaahi ibnu sacd ibnu abi sarx ninka magacaa la odhan jiray magacaasuu lahaa alladii aslama berigii hore wuu islaamay ninkani wuu islaamo wuu hijroodo markuu nebiga dee madiine ugu tegay wa kataba lirasuuli illaahi alwaxy waxaabuu kamid ahaaba raggii waxyiga ka qori jiray markuu madiine joogay nebigu uma irtadda markaasuu islaamka ka ridoobay waftara alkadiba cala alamiin alma'muun nebigana been buu ku abuurtay alamiin kii aaminka ahaa alma'muun ee la aaminay waa rasuulka kaasuu been ku abuurtay oo been buu ka sheegay kaana yaquulu ninkani wuxuu odhan jiray markuu maka ku noqdu ridooday inna muxammadan kaana ya'murunii muxamed wuxuu ifari jiray anigaa waxu qori jiray an aktuba inaan qoro caliimun xakiim markaan qur-aanka qorayo matala wuxuu yidhaha caliimun xakiim qor fa aktubu kafuuru raxiim ayaan qori jiray buui kafuuru raxiim baan halkii gelin jiray fa yaquulu kullun jayid kolkaasuu odhan jiray buui labaduba way iska wanaagsan yihin bal iyo been halaha ah. <laughs> waa mufsid wey mufsid wey ayaa markaa dee maqaalad liidatay inkastoo waktigii dambe islaamo islaameynu arki doono waay taasaa ka dhacday te waa ducaayad aada u khatiira wey qofkii xokeynta xokayntahaa ibtiloole aad bay u khatar badantay ummad badan buu jabin karaya aan mararka qaarkood ba caliimun xakiim odhan jiray qoro markaasaan kafuur raxiim iska qori jiro markaasu odhan jira waa isuukay midoo dabeedna kii aan anigu ku dhawaaqaybaabuu dayn jirayba kii uu i yeedhiyeyna lama qori jirinba marka arrinkuma sii foga buu leeyahy e, siduu u odhan karayun baan anaw idhi saamayn khariban buu keenay wa minhum waxaa ka mid a ah, dee inkastoo markii dambe uu muslimay axad nuqabaai alkiraam min asaxaaba quraysh raggii xulka ahaabuu markii dambe noqday ilaahay baa badbaadiyey raggii ugu horeyntii caalamka afriqiya furay buu ahaa afrikada nimankii jihaadka ku furay buu markaa isagu kow ka ahaa afrikada madow marka masar laga tago inkastoonu saldhigin oo dhowr jeer ay ridoodeen haddana oo uga khibrad roonaa ninkii la odhan jiray muuse bnu nusayr ayaa uga khibrad roonaa saldhigay futuuxaadka africa laakiin haddana ninkaasu ahaa markii dambe oo taariikhdiisii hore waa laga dhaafay waaya wa minhum waxaa kamida ragguu nebigu uhi cafiina cikrimatu bnu abi jahl wa safwaan ibnu umaya wa habaan ibnu lswad waalxaaris ibnu hishaam wa zuhayr ibnu abi umaya wa kacbu bnu zuhayr wa waxshiyin qaatili xamza wa hinda binti cutba zawjati zawji abi sufyaan wa qaliilun kayruh iyo dad kale dadkaasuu ihi maya waanu diidnay bui kuwa cikrima ibn abi jahl dee waa in abi jahl oo markaa ilaa waktigaa soo gaaray safwan ibnu umaya isaguna taarikhdiisa waynu arki adigu midba waxbuu ka sheegi doonaa raggan waxshiguna waa qaatilu xamza maalintii wuxuu ninkii xamse dilay hindina waa xaaskii abi sufyaan oo ah sidii abi sufyaan ubayano nabiga la deglaynaysoonay daalinda waana midi badanna way ahayd wa qaliilun minhum tirada inaanu kuu dhamayn buu ku sheegaya iyo koox kale wa qaliilun kayruhum iyo koox kale tiradii muu dhamayn anigu tabaneeye raga iyo afar shan dumar ah waaya wanahaa nebigu waxa uu diiday can qatli axad qof in la dilo wuu diiday siwaa haulaai intaa mooyaane intaa mooye cid kale ha dilina buu ilaa man qaatala kaydinla dagaalamo mooyaane intaana waa dili kartaan ka xabadda joojin waaye isdhiibi waayena waa dili kartaan laakiin dadka kale reer maka iska daaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam dadkan in badan bay diin la-aan la qaxayeene wuu dejinaya wuu dejinayaa caguhu udhigayaa wuu dib dejin buu ku samaynaya laakiin ka dagaalamaa weli qaxoontigii buu sii wadaa isaga indhaha laga soo saaraya waaya ogeysiiskaasu ku soco waxaynu halkaa ka faa'idaysanaynaa had iyo jeer markastoo tallaabo la qaadayo bulshada in warka laga dhargiyo warka inay war la hel helyaaba tala la hel mas-uuliyiinta iyo bulshada ay maamulayaan waa inay isla jaan qaadaan xagga macluumaadka oo shakila-aan un aana isqancin oona iska aamusine dadka in warka ka dharga xaqaa'iqa ay hayaan sida wax loo loo maaragtay loo jahaynayo taasuu nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam fa ama jaishu khaalid ibn lwaliid khaalid ibnu waliid colku hogaaminayay faqaabalahu ducr argagax baa kaga yimi min quraysh yuriiduuna saddah waxay doonayeen inay ka hor yimaadaan ducrigu waa argagax sadiguna waa horjoogsi qaabalahu waxa ka hor yimi khaalid adducru min quraysh quraysh argagax baa kaga yimi yuriiduuna saddahu niman adag baa xaggiisii qaabilayoo la yidhi waa maaragtay inay colku inuu maka kusoo dhacdhacaba way suti bay uqabteen faqaatalahum wuu la dagaalamay wa waqatala minhum arbacatan wa cishriina afar iyo labaatan qof buu dhulka kaga dhuftay oo noociisa soo taagayah wa qutila min jeishihi itnaani colkiisiina labaa ka shahiday afar iyo labaatankaas inkaar baa ku dhacdo iyagu intaana islaamin bay allaysteen macnaha way socdeen wey oray u socdeen labaa ka shahiday wa dakhalahaa canwatan xoog buu ku galay min haadihi aljiha dhinacaa marka laga eego maka ma xoog baa lagu qabsaday mise waxaa lagu qabsaday sulux haddii canwa iyo xoog lagu qabto meel axkaam gaara yeelata yeelataa haddii sulxi lagu qabtana eh, ama isku dhiibtana axkaam gaara ay yeelataa marka culimada axkaamtu waa kuwa masaladaa ka hadla eh, baabka marka ay ka hadlayaan jihaadka iyo goobaha la xoreeyey de meelna waa waxay noqon kartaa meel la qaybsado oo khumuskii uu ka suuroobo oo la iibin karo meelna meel aan la iibin karin guryaheeda ma la iibin karaa ma maya khilaafka ku jira halkan u ku salaysan yihi waama jeishu rasuuli laahi sala allahu alayhi wasalam colkii nebigu falam yusaadif maanican muu la kulmin wax hor joogsada saadafa musaadafadu waa liqaaga iyo la kulanka maanican wax hor joogsada colkii nebigu oo waabiyo mu aragba wahuwa calayhi salaau wasalaam raakibun raaxilatahu wuxuu nebigu dusha uga baxayo uu fuushanaa hashiisii iyo gaadiidkii munxanin waxa uu foororinayay cala raxli kooraha dushiisa ayuu madaxa sidaa u foororinayey markuu maka soo galayo kusoo dhaadhacayo dhacay karo kusoo galae madaxuu saa u yara foororinayay nebigu inxinaag waa foorasi sababtu maxay ahayd wa mutawaadican lilaahi wa shukran lahu calaa haadihi nicma isagoo ilaahay isu dhuldhigaya umahadnaqaya colaalku markay meel ka waageertaan kibirkooda iyo dulduulkooda waa la yaqaanaaye nebigu wuxuu garanayaa inuu halkan ilaahay gacanta u geliyey arrinkana u sallaxay marka isaga oo gaadiidka fuushan buu sujuudsan yahay sujuudduna waa laba qayboodoo midna foodaa la dhigaa midna sujuud linxinaaraa la ydhaha sujuud forarsia marka sidaasuu u foororay markuu soo galaya maka ilaahay buu u shukriyey baa laguyi nicmadan xataa takaad jabhatu ilaa foodiisu ay u dhawaatay nabiga tamasu rax inay kooraha taabato koorahan xagga hore ee hasha saaran ayay foodiisu taaban gaadhay siduu madaxa u foororinayay wa usaamat bnu zaydin radiifu asxaabigii usaame la odhan jire ag dhowaana fanka dambe u saaraa rasuulka markaa uu ku dhaadhacayay maka wa kaana daalika maalintaa maka la xoreeyo waxay ahayd ee dayixii islaamku ka soo baxay subxa yowmi اljumuca licishriina khaladrin min ramadaan waa maalin jimce subaxii iyaday bisha ramadaan labaatan tegeen ilaa shan lix cishaa lasoo socday dee meeshu afar boqol oo kiilo iyo ziyaado marka muddadaasaa lasoo colku Ehm, soo ruqaansanayuu soo socday marka rabadaan kolkay labaatan ahayd buu ku dhaadhacay waa jimcihii qudus la xoreeye o kale ilaan mar imika ka hor mar bay muslimiintu markuu cumar bin khadaab xoreeyey baytulmuqadas mar bay xuruubu saliibiya ka qabsadeen dadka muslimiintaa ah baytulmuqadas kolkaasay sagaashameeye sanadood dadka muslimiinta ah ka haysteen markii dambe salaaxudiin alayubi uu xoreynayey waxaa shan boqol iyo saddex iyo siddeetankii taariikh hijrigaah isaguna subax jimco ah ayaa uu ka buufiyey gaaladii joogtay maalintaa maalmo ka hor ayuu maaragtay xadkii soo jabiyey colaalkii hor joogo lixdan kunoo askari meelahaasu ka dilay dabeetana baytulmuqadas subaxdaasu galay jimcaha wawasala ila alxajuun mawdica raayati nebigu wuxuu gaadhay xajuun halkii calanka uga taagnaa ilan guutuu sii diraayoo sii salaxdayoo markaa calankii sii taagay waqad nusibat lahu waxaa loo taagay nebiga hunaaka halkaa qubatun taambuug fiihaa umu salama wa maymuuna labadaa ooriyood ayaa taambuuggaa yar iska sii galay waa mujaahidaad dumarkanina oo caasaskii nebiga umu salama iyo maymuuna wey markaa colkay la socdaa halkaasaa dabeedna teennadii laga dhisay ayay xaasaskiisu sii galeenba fastaraaxa qaliilan in yar buu halkaa caga dhigtay halkaa in yar buu ku nafisay uma saara waa dhaqaajiyey maku ku dhaadhacaya ila in yar bay u jirtaabe wa bijaanibihi abubakr abubakr sidiiq oo toban sanadood sideed sannadood ka hor halkaa nebiga kala baxsaday oo lahaa armaa layna arkaya layna bidhaaminaya ayaa maanta garab taagan yuxaadisuhu wuu u sheekaynaya siday maalintiiba u sheekaysanayeen markii ay thawr oo hawdka maka ah bay sii galeen ay habeenne usii hoyanayeen waa laa taxzan ina allaha macana id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana war abubakar iska xejiso waxba ha warwarinoo ha walaacine ilaahay baa ina wehelinaya ilaahay markaa wehelinayunbaa halkan soo gaarsiiyey wahuwa yaqra suurata alfatx suuraة ص buu akriyaya laqad sadq اllahu rasuulahu ruya bاxaq latadkuluna اlmasjid اxaraam in shaaء allah aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriina laa takhaafuun bishaaradaasuu akriyaya abubakr xataa balqa beyt ilaa uu beyt اllaahi اxaraamki istuu taagay goobtii muqadaska ahaydee gacanta laga haystay ayaa ciddii ehelka u ahayd ay timi wadaafa sabcan calaa raaxilati toddoba jeer buu ku wareegay isagoo hashiisii fooshan uu dawaafaya ilaa kacbada dawaafkeeda waa salaamun halka masaajidada kale salaamtooda ay salaa tahay wasalama alxajara bimixjanin dhagaxiina wuxuu ku salaamay hangoolkiisi hangooluu sitay buu sidaa ugu fiiqay dabeedna caaradiisa horu dhunkaday maadaamuu saxmada diinaya inuu dadka ku dhibo wa kaana xawla alkacbati iddaab waktigaa kacbada hareeraheeda waxa rasaysnaa ama toonsanaa halaau atin wa situuna sanaman saddex boqol iyo lixdan sanam oo kala gafuur xun ayaa meeshaa soo tubnaa oo midiba wax ka samaysay mid dhagaxa iyo mid dhooba-a iyo mid sida qabaalka qori laga qoray iyo mid xalwad laga sameeyey qolo waliba waxay doonay reer waliba iyo reer iyo dooqooda iyo sanamkooda ayay arrintu ahay waxay uga jeedaana saddex boqol iyo lixdan maalmood weeye sanadka qaalibkiisu e in ilaahba ama sananba ku hagaaga maalin oo dabeetana maalin dee iyo hawsheeda kala wadideeda sanan hebel baa qaabilsan arrinkooda halkaasu ah dabeedna waa kuwii markii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda yidhi ilaah keliya hala caabudo waa kuwii yaaba yidhi ajacala alaalihata ilaahan waaxida bal ma waxaynu ilaah ogeyn ee hawlii kala wadi waaye buu murquwa ka reebay ilaa macasimada kufrigu waa balaaye si caantaynoo liidatay ufikiraysaae ajacala alaalihatawaaba yaabayna la shayn cujaab wallahi waa wax lala yaabo bay idhaaheen waxaynu ogeyn oo layidhi murquwe ha soo hadho intaas uu yimi meesha toosa fa calayhi salaatu wasalaam markaa nebigu wuxuu bilaabay yadcanuhaa bicuudin fii yadi yadcanuhaa wuxuu ku gujinayay bicuudin ul waaba sida hagoolkii oo kale fii yadihi gacanta ugu jiro ushii gacanta ugu jirtay buu sidaa bahalahaa ugu gujinaya wa huwa yaquulu wuxuu leeyahy jaaa alxaqu wazahaqa albaail wamaa yuciid saasuu leeyahy maa yubdiu lbaailu wamaa yuciid jaaa alxaq xaqii baa yimi wazahaqa albaail baailkiina waa baxay wuu simbirraxday waa la buufiyey wamaa yuciidu soo noqon maayo sidaasuu nebigu ku bushaareeyey baanay ahaydba oo xataa berigii dambe ee maalintu dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kuwii dee carabta inteedii baday ridoobay maka iyo madiina iyo magaalo kalaaba islaamka kaga soo hadhay baaba la idhaahaba magaalo kaloo baxrayn ku taallo hajaro la ydhaha maka iyo madiina labadaasaa noqday kuwa badbaaday dajaal cawarna marka uu caalamka wareego sida dayax gacmeedka ugu wareego aakhiru zamaanka makiya madiine ma gelayo ilaahay baa kaga ilaalinaya albaabadooda malaa'ig buu dhigayaa gaab dab leh oona usoo dhawaan karin sidaasuu nabigu ugujinaya calayhi salaatu wasalaam waaya uma amara bilaaliha sanamyaashii buu amar nebigu ku bixiyey fa ukrijat min albayt kacbadii ilahay baa laga soo daadiyey wa fiihaa sanamyaasha waxaa ku jira suuratu ismaaciila wa ibraahim nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil sawirkoodii nebi ismaaciil iyo nebi ibraahim ayay sawir yaroo taallaa u sameeyeen oo sidan mooyahan yara xawaashka lagu tunto noociisaas oo kale ah markaasay sanamyaasha gacanta u geliyeen oo sanam waliba ismaaciil iyo ibraahim buu sii haystaa oo iyana sawir ah fii aydiihima alaslaam fii aydiihimaa sawirka nebi ismaaciil iyo nebi ibraahim sawirkoodana waxaa gacanta ugu jira alslaam qoryihii lagu faashanayay waxaasaa isku wada rakiban ilan qulunqalaarhkaas maanu gaal ka dhammaanin iyo sanamkaas sanamkii weynaaye ay sameeyeen ismaaciil buu gacanta ku haystaa iyo ibraahim labadoodana waxay usii geliyeen qoryihii lagu faashanayana gacanta kusii haystaa waxa aada arkayso faqaala calayhi salaatu wasalaam markaa nabigu waxau ihi qaatalahum allah ilaahay gaalada hal nacdale eh laqad calimuu way ogaadeen ma staqsamaa inaanay ku faashanin bihaa bahalahan qatu weligoodba hal ilaahay gaaladan dulligaa nacdale eh. tada maxay gacanta ugu geliyeen qoryahan way ogaadeen labada nebi inaanay qoryahan ku faashan jirin way ka been abuurteen qoryahay gaalada ku faashan jireen bay idhahdeen labada nebi baanu ka dhaxallo ku faashan jireen aanu way ogaayeen dulliga xumin aana weligood ku faashane oonu nebi faashan jirin kuwana way kusii been abuurteen waa been abuuro mid kale sii daba yaalla mastaqsama biha qabu istiqsaam wa an tastaqsimuu bilazlaam alistiqsaam bilazlaam waa qoryaha iyo tusbaxyada iyo dhagxaanta iyo waxaasoo lagu faashado wey wa hada awalu yawmin waa maalintii ugu horreysay taas subaxa jimcaada ay taariikhda islaamkuna sideedahay waa maalintii horreysay uhirat fiihi lkacba kacbada laga nadiifiyo min haadihi lmacbuudaati albaadila waxaa la caabudaya baadilka ah waa maalintii horreysay kacbada ilahay laga safeeyey waayo awood umuu helin rasuulku sala allahu calayhi wasalam kacbada sanadii lixaad toddobaad miyaama iman nebigu wuu yima wuu ku cumray iyadoo waxaasoo qurunqaraarhi ay dhex yaalaan buu iska dawaafay ilaa italiya awood uma hayeen intii ka horreysayna harkeeduu jiifi jiray sanadihii hore saddex iyo tobankii sanee maka waanu iska joogi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo waxaasoo dhani balaayo ah ay dhex jiifaan waa baab kusaynaya alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar iyo qofku istifaacadiisa kolba tallaabada uu awoodayo inuu maaragtay habeenka dhow baynu kaga hadli doonaa insha allah muxaadaradeeda waa awoodda ayay ku xidhantah macnaha maraatib maraatibu taqyiir alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar taqyiirka maaragtay la samaynayo kolba marxaladda uu leeyahy waaya laakiin maanta awood buu hayaa mid kasta oo lahaa sanamkani waxaasuu faa'iideeya halkan soo taagan hortiisaa lagu jajabinaya mana hadli karo mana hadli karo awoodda u sarraysee maanta loo laabanayaabaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahayna uu amray dee kacbada in la nadiifiyo kacbada wadahir baytiya lidaaifiin cidda dawaafaysa u nadiifi baa ilahay u leeyay gurigayga maaha in wasakh yar iyo dhoobiya waxaa laga xaadho kuwa ugu muhiimsane laga laga nadiifinaya waa shirkigiiyo sanamka wadahir baytiya markuu ilaahay leeyay ambiyada nabigii hore iyo nabiga dambeba wa bidahaarati alkacbati almuqadasa kacbadaa nadiiftaa dahaaradeedii cinda jamiici alcarab carabta agteedii baadiyaha oo xaadiriha kuwoodii baadiyaha iyo kuwii magaalada joogayda min haadihi aladnaas wasakdan kacbada muqadaska ah markii laga nadiifiyey wasakdaasoo carabta baadiyihii iyo kuwa magaaladuba ay keeneen markii maalintaa laga nadiifiyey saqadat waxaa dhulka kashoo dhacday cibaadat lawfaan sanamkii la caabudi jiraa dhacay min jamiici bilaadi alcarab wadankii carabta oo dhan salm bay u dhamaatay wixii salm lo odhan jiray ilaa qaliilan meelo yaryar mooyaaneo durugsan mooyaane qolo waliba waxay tihi dee meeshii masterkaba bahalka u ahayd kol haddii la sheegay in la burburiyo adaanku ka dhacay dee inana maxaynu ku hayn qolada markaasay bagwaankoodii yara tuureen wayuushik waxaba suuragala an nadkura lilqaari qofka akriyaha siiradan akriyaya inaan u sheegno ikhtifaa'a wa maxwa cibaadatiha bilkuliya ikhtifaa inuu qarsoomay wa maxw maxwiguna la tirtiray weeye cibaadatiha bilkuliya caabudidii sanam la caabudayay way qarsoontay waanay tirtirantay sidii ay u dhammayd jasiirada carabta waa kaa ilaahay ka warramaya ida jaءa nasr اllahi wاlfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja markaasaa wufuuddii markuu nebigu madiine ku noolay ayaa la kala qaabili kari waayo waftigani bari buu ka socdaa waftigani galbeed buu ka socdaa waftigani yaman buu ka socdaa wufuuddii baa isa soo daba qabto ila qolo waliba quraysh baa ayaa laabta u garaacaysa oo lahayd annaga ayaa ah xokayntii ilaahay xokayntiisi iyo sanamyaasha xokayntoodii iyo waxaasay akhriyayeen xarbuliclaam bay ku haysa markii la nimankii haruurlaha lagu daray qolo waliba iska timi alcafu cinda almaqdara markuu nebigu guulaystay buu cafis bixiyey haddaba cafigaasoo isagana istraatiijiyad kale dheer uu ka lahaa oo ahayd kor hadduu islaamka hinqadu hore u socdo mararka qaarkoodna cisigu wuxuu ku badan yahay cududa milatary mararka qaarkoodna wuxuu ku badan yahay cafiska ayuu ku badan yahay cisiga islaamkii horukuciisu siyaasada kolba maslaxadeeda iyo mafsadadeeda la eegaya maslaxadii wuxuu door biday inuu dadka cafis badan ufidiyo maadaamuu gacan sareeya maanta ki isdhaqdhaqaajiyana indhaa lagu dhufan karayo cafiskii nebigu sideebuu ahaa markuu maka xoreeyey uma ina nabiya sala allahu alayhi wasalama dakhala alkacbata kacbada ilaahay buu galay wakabara fii nawaaxiiha hareeraheeduu ka kibaartay markii hore muu gelin ilaa laga soo safeeye wixii halaga soo gurabuura markii hareeraheedii iyo gudihii iyo laga soo xaaday baali la jajabiyey xaggaa lagu daadiyey meeshii ay noqotay meel ilaahay nadiif u ah ayuu galay hareeraheediibu allahu akbar allahu akbar allahu akbar sadaqa wacdah wanasara cabdah waacaza jundah wahazama alaxzaaba waxdah takbiirtii laga diidanaabu ku yeedhiyey uma kharaja ilaa maqaami ibraahim maqaamu ibraahim buu u baxay wasallaa fiihi rakcatayn labadii ragcadood ilaahay u jideeyey buu ku tukaday watakiduu min maqaami ibraahiima musallaa aayaddu saasay leedahay suurat lbaqara halkaa nebi ibraahim ku tukada idina ku tukada ama maqaamu ibrahim halkaa istaagay ku tukada laba ragcadood uma shariba min zamzam zamzam buu cabay ilaa cumradii buu dhameeyey wa jalasa fi lmasjid masaajidkii ilaahay ayuu dhex fadhiyaa wannaasu xawlah dadkiina markaasay kusoo urureen hallo wixii maka meeshaa joogay markii la yidhi maxamed baa dhex fadhiya way kudaysay sanamyaashiina ayay soo urureen walcuyuunu shaakisatun ilayhi indhaha dadkaoo dhamina xaggiisay u taagantah shukuusku way talligan yihiin indhihii oo dhami yanduruuna waxay eegayaan maa huwa faacil nebigu wuxuu ku samayn doono bimushrikii quraysh nimankii gaalada ahaa ee quraysh alladiina aadow kuwaasoo dhibay nimankii dhibee taariikhda lahayo nebiga waxa ay soo badeen iyo halkan say kaga kaxeeyeen iyo inta jeer ay maka iyo madiine inta jeer ay madiine ku duuleen de nimankii taariikhdooda la hayay ayaa la isle raggii la socday iyo kuwii maka joogayba leeyihin talo maxaa lagu samayn col meel qabsaday oo ciddii markaa uu ka qabsadayna gacanta ku haya maxaa laga filayaa baa arrinku uu noqday waxay ka filayeen markaa sida awoodaha aan had iyo jeer u adeegaynin diinta xaqa ah awoodaan u adeegeyn ifsaad bay samaysaa dal iyo dadba way ka aargoosataa way baabi'isaa ina almuluka idaa dakaluu qaryata afsaduuha wajacaluu acizata ahliha adilatan wakadalika yafcaluun gaaladu meel ay u calaysay mar hadday ku habsadaan way baabi'inayaan daarahay duminayaan beerahay baabi'inayaan dadkay baabi'inayaan waa kaa meel kastay gaaladu qabsadaan waa noocaa iminka ciraaq baa la tilmaamaa iminka iska daayo koob iyo sagaashanki markii ay galeen beerahay diyaarada ku buufiyeen beeraha ayay diyaarada ku buufiyeen waxay kaga tegeen marka waxyaabo marka ay sidhaahdaan beer beerwalayaashii harameeya ay ka qaadayaba jidhkoodii infection iyo caabo oo beerihiiba ay dhalan rogeen o tibirtii isbedelen tibir bay ku noolaayeen dadku shidaal ka hore oy tibirtii baabado beerihii waxba kasoo noqon waayeen dadba hadalkeedaba daaba qumbulada lagu tuuraye banaanka isdhex socda oo midna dadka baabinaysa midna dunyada midna beeraha wa afsaduha afsaduha wey afsaduha bay eegayeen dadkani iyo inuu kurta ka wada jaro o dhan walba uu rido oo rag iyo dumarba indhaha uu ka wada kharaabiyo nebigu ayay eegayeen subxaana allah indhihii baa saa u wada eegaya rasuulka wakrajuuhu min bilaadihi dalkiisay nebiga ka saareen waqaataluuhu way la dagaalameen walaakin huna tadharu makaarim akhlaaq goobtaa iyadaa waxaa muuqatay akhlaaqdii nebiga quruxda badnay ayaa muuqatay allatii yalzam taasoo ay waajib tahay an yatacalama minha almuslim qofka muslimka inuu cashara ka qaato ama ummadda islaamku inay cashara ka qaataan taasaa soo muuqatay ila qisada loo xikmadan loo akhriyayo taariikhda islaamka waa casharaa laga kasbanaya iyo cibaad daris waliba lahu cibaarun wa cibaad casharaa laga kasbanaya ah, an yakuna ridaahu wa qadabuhu lilah nebiga raali noqoshiisa iyo cadadiisuba waxayd ilaahay dar laa lihawa nafs laakiin naftiisa iyo hawadeeda may ahayn macnaha naftiisa uma argoosanaynin iyo reerkiisa iyo maslaxadiisa ilaahay daraaddii buu u cadhoonaya ilaahay dartiina raalli buu noqonaya nebigu calayhi salaatu wasalaam marka danta diintu hadday halkaa ka muuqato isaga dantiisaba yaanay ku jirina wuu yeelaya faqaala calayhi salaatu wasalaam markaa nebigu intuu u kacay ummadii soo ururtee faraha badnayde reer maka ayaa wuxuu ihi yaa macshara quraysh waa reer quraysheedow maa tadunnuuna anii faacilun bikum calaamatu su-aal weyn baa la hordhigaya maa tadunnuuna anii faacilun bikum maxaa u malaynaysaan inaan idinku samayn doono saasuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam bal iyagu jawaabta ka sugaya yaa war waatanoo dee macnaheedu tafaasiil kale umuu gelin waan idinka adkaaday iyo gacantaan idinku hayaa iyo waxaasoo dhan ma jiro nin weyn indhihiisaa macallin u ah way arkayaan xaaladdu halkay marayso markaa wuxuu yihi dee wayna kaa bal maxaa iga filaysaan haddaba qaaluu markaa waxay yidhaahdeen khayra ahun kariimu wabnu ahin kariim saasa yidhahdeen khayra wallahi wuxuunaanu kaa filaynaa khayr waa siiqa daciif hadal miskiinay ku yidhaahdeen ahun kariim ina waxaad ahayd walaal wanaagsan wabnu ahin kariim nin wanaagsanna wuu ku dhalay walaal wanaagsanna wuu ku dhalay dee khayr baanu kaa filaynaa saasa yidhahdeen faqaala calayhi salaatu wasalaam markaa nabigu waxa uhi idhabuu faantum ulaqaa kelmadaasoo taariikhiya ayuu ka tegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam idhabuu iska dhaqaajiye bu iska hulleeloo iska luuba fa antum idinku adulaqaa dar la xoreeyey baa ti maxaa ka horeeya qof haddii la xoreeyey adoonnimo saacadan la taaganyay waa addoommo oo kale haddii meeshii la qabtay raggoodii dumarkoodaba waa saalix lilbayc waa la kala iibsan karaa waa la waalidi karaa waa addoon kol hadduu ilaahay iyo rasuulkiisiiba diiday ilaa intii gacanta lagu dhigay uu islaamnimo la-aan kusoo gaadhay waa addoon marka addoonnimadii idin addoonsan mayne waanu idin xoraynay wi nabigu calayhi salaatu wasalaam wayarxamu allahu alimaama albusayri xayu qaal markaa sheekhu wuxuu soo qaatay nin ka gabiyey arrintan oo maaragtay qasiido dheer leh soomaaliduna burdaabay bay odhan jireenoo malaha reeraha iyo waxbay ku marayn jireen <laughs> aar burdaha ku akriya bay odhan jireen reerka amaha lagu difaaca amaha lagu weeraree marka burdihii buu in yar ka soo qaatay ayaa hantiye iyaba malaha waa taas wey <clears throat> hamsiya la ydha xagga dambe qasiidada hamsiya ugu soo horsatay marka nebigu ku amanaya alayhi salaatu wasalam xaytu qaal markii uu sheekaas yidhi isagoo ka warramaya cafiska nebiga waإida kana alqaطcu wاlwaslu lilah tasaawa ataqribu wاliqsaa waida kaana alqadcu goyntu markay tahay iyo walwaslu xidhiidhkuba lilaahi ilaahay daraadii marka qofku waxna uu uxidhiidhinayo cidna uu goynayo ilaahay daraadii tasaawa waxa iska sima iska siman altaqriib waliqsaa dhowaanta iyo dheeraanta ka ku dhow iyo ka ku kaa dheer midda ma egti wasawaaun calayhi waxaa nabiga isku mida ah fii ma ataahu wixii uga yimaadaa min siwaahu dadka kale almalaamu canaanta walidraau ammaanta haddii la ammaantiyo haddii la canaanto waa isugu mid walow ana intiqaamahu haddii nebiga aargoosigiisu lihawa nafs rabitaanka naftiisa ay tahay ladaamat qaicatun wajafa ladaamad waxaa caalamka daa'imi lahayd ama waktigiisii qaicatun goyn iyo wajafaaun qalafsanaan dadku uu kala go-i lahaa faqaama lilaah ilaahay daraadii wuxuu u qabtay fi lumuuri arrimo faarda allah ilaahay buu raali geliyey nebigu waa ammaanaya minhu tabayun wa wafaa khilaaf iyo oofin labadaba ilaahay dartii buu galay hadduu cid khilaafayo oo tabaayuna iyo hadduu oofinayo ficluhu kulluhu jamiil ficilka nebigu dhammaantii waa wada wanaagsanaa wuu qurux badnaa wahal yandaxu oo miyuu shubmaa